bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى aalihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu kitaabu الصalaaة salaaddii ayuu kitaab yahay waxaan soo haynay matn اlgaayati wالtaqriib salaaddii ayuu kitaab yahay halkan axkaamtii salaaduu ka gelaya dahaarada markii uu ka baxay mawaaqiidda ayuuna ka bilaabayaa dukhuulu lwaqtina shardi buu u yahay salaada ama alcilmu bidukhuuli اlwaqti oo qofka haddaan waqtigii inuu soo galay ogeyn ama ugu yaraan mala qaalib ah uusan malaynaynin sida uu keeni doono salaaddii ma ansaxayso awqaaddan marka lagu tukanayana waxaa u asala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa ayb iyo jibriil calayhi salaam markii uu nebiga u soo degay oo uu salaaday laba maalmood kala tujiyey awalulwaqti iyo aakhirulwaqti oo uu yidhi waqtiguna labadan ayuu u dhexeeyaa iyo xadiidkaas iyaa u asala marka iyo aayaddaa si guud markaa u hadlayso asalaatu almafruudatu khamsun salaad marka luqatan adducaa waayo sharcigana waa aqwaalu wa afcaalu muftataxaة bالtakbiiri mukhtatamaة bالtasliimi bisharaa'ida makhsuusa waa aqwaali afcaal lagu bilaabo takbiir lagu dhammeeyo salaamo noqsi shuruud makhsuuso ana leh ayb marka wuxuu yidhi asalaatu salaada almafruudatu la qoray oo la farad yeelay ee waajibkaa khamsun shan waay mid lixaad marka ma laha salaadaha waajibka waa shantaa bis oo iyadoo bayaan iyo la joogo iyo dacwo ayaa nebigu uu shantaa uun sheegay keliya nacam mucaad ibnu jabal radia allaahu canhu markii uu diraayey waxa uu yidhi dadka aad u tegaysid waa dad ahlu kitaaba towxiidka ugu yeer fainhum aطaacuuka lidaalika faaclimhum ana allaha farada calayhim khamsa salawaatin fi اlyowmi wاleyla shan salaadood u sheeg in alla ku farad yeelay marka farad lixaad oo salaad a ah marka ma leh ama ciid ha noqoto ama ha noqoto istisqa ama salaado kale ha noqdaan ama witir ha noqdo kulli wixii shantaa ka soo haro waa inay sunno yihiin ayb <clears throat> adduhru duhurkii baa ugu horeeyo duhurkuu ka bilaabay imaamu shaaficina umka sidoo kale qaaday markuu ka hadlayay duhurkuu ka bilaabay iyagoo ka qaadanaya jibriil markii uu nebiga usoo degay in uu duhur ka bilaabay salaadihii ayb alsalaatu almafruudatu salaadaha la farad yeelay khamsun shan weeyaan adduhru duhurkii wa walu waqtihaa wa awalu waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisana zawaalu shamsi qoraxda zuuliddeeda waay oo inay cirka ka iilato zawaal marka mayalaanu shamsi waay qoraxda inay iilato oo ay galbeedka xaggiisa u iilato bari bay ka soo baxaysaa waa socone waa soconaysaa dhexday isku aadinaysaa kadib galbeedkay marka xoogaa u leexaneen markay leexashadaas bilowdo ayaa duhurku galay awal waqtigiisuna yahay leexashadaas marka fi lxaqiiqa annaga inaanan waafaqin baaba laga yaabaa laakiin waxaa lagaa rabaa adiga fii nafsi alamri inaanan waafaqin laakiin waxaana laga rabana lagu addoonsada waxay tahay sida aan u malaynayno oo danni haalib aan u aragno annagoon hubsannin oon ogaanin inay qoraxda zuushay duhur inaan dukanna mana laga rabo ayb zawaalkaasna marka waxaa lagu gartaa gartaabuu alimaamu nawowi uu leeyahay bacda zawaal hooski inuu nuqsaamaa bilaabmayso bacda zawaal hooskii waa nuqsaamayaa oo markaa yacni waa ziyaadayaan ujeedaan maxaa yeelay ul waxaa samaysaa buu yidhi ul dhulka ku mud hooskeeda waxaa ku samaysaa marka meel ka calaamay darafka hooska calaamay iska fariisa marka haddii hoosku marka uu sii nuqsaamayo weli oo nuqsaan ay ku soo jirto zawaalkii lama gaarin waa qabla zawaal weli ilaa marka hore hoosku waa dheeryahay kadib uu nuqsaan gelayaa zawaaluu tegayaa haddana dhanka kale u badana zawaalka marka qabla zawaal inay tahay inay bacda zawaal tahay waxaa ku garane hooskaas ziyaadaya ama nuqsaamayo ushii markaad muddo darafkii hooska ah xariiqdo fiiri marka hadduu meeshii aada xariiqday hooska uu ka sii tegaayo sii nuqsaamaayo weli zawaal lama gaarin waa qabla zawaalaa lagu sii jiraa zawaalkiia soo socda ayb wa awalu waqtihaa wa awalu waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisana zawaalu shamsi qoraxda iilashadeeda waay can wasat isamaa bay ka iilanaysaa sida adiga aa u arkaysa ay kula tahay iilashadaasna marka waxaa lagu gartaa bitaxawuli الdili ilaa jihati اlmashriq hooska awal dhanka galbeeduu jiray bacda zawaal hoosku intuu soo maraa wuxuu soo marayaa bari ayuu soo maraa ayb taasaa marka lagu gartaa ayb wa aakhiruhu wa aakhiru waqti duhri duhurka waqtigiisa aakhirkiisana idaa haddii weeyaan saara ou ahaado dillu kulli shayin shay kastaa hooskiisa milahu isagoo kale marku ahaado aakhiru waqti duhrina waa shayga iyo hooskiisu marka isla ekaadaan ayb oo laga reebo marka fayu zawaalka dabcan waqtiga zawaalkoo qoraxdu cirka bartankiisa taagan tahay hoos yar baa jira kaas in laga gooyo waa oon la xisaabin meelna ilaa kuma xisaabna ayb halkan marka wuxuu noo sheegay awal waqti duhri iyo aakhir waqti duhri duhurku marka wuxuu leeyahy saddex waqti waqti waxaa weeyaan waa waqtu اlfadiila waqtina waxaa la yidhaha waqtu اlikhtiyaar waqtina waa waqtu اlcudri ama waqtu اliطiraar waqtu fadiilaha waa awalulwaqti waqtulikhtiyaarkuna intii uu sheegay wixii ku dhex jira waqtuliطiraarkuna wuxuu noqonayaa ama waqtulcudri ilaa qoraxda ka dhacdo see marka ku dhacee duhur ilaa qorax ka dhacdo inuu joogo duhur waxay u dhacaysaa qofkii salaad jamci rabo oo musaafir ah fii xaqi اlmusaafiri iyo qofkii roob iyo waxaas qabo wuxuu samayn karaa markaa eh, qofka musaafirka salaad jamciyo roobka kan maaha wuxuu leeyahay ilaa iyo inuu geeyo isu geeyo salaadihii oo inta casirku taagan yahay weli duhri casir inuu isku jamciyaa u bannaan jamcu taakhiir ayb oo ninka musaafirkaa ah waa nin cudurdaar haysto ninkaa marka waktigiisa duhur goormau dhammaadaana qoraxdu intay ka dhacdo ayb ayuu dhammaanaya marka waqtu alikhtiyaar waqtu اlfadiila wawaqtu اlikhtiyaari iyo wawaqtu اlcudri saddexdaasay u qaybiyaan ayb waakhiruhu aakhirkiisana idaaaakhiruhu waakhiru waqti الظuhri idaa saara hadduu ahaado waa dilu kuli shayin shay kastaa harkiisu milahu isagoo kale goorma laakiin bacda dili zawaali dilu zawaalka kadib waay markuu la ekaado <coughs> oo dilu ka jar dilu zawaalka marka maxaa ku garanaya marka aada is qoraxdii cirka bartankiisay taagan tahay ul taag hooska yarka ah oo ay bixinayso cabir hadhow ka jar marka kaas bacda dili zawaali ay siwaa fay zawaal hooska mar walba jiraayo oo iyadoo cirkii qoraxda bartankiisa taagan oynan weli leexanin hooska yarkaa ee baxaya waa laga jaraya ha ku darinkaas marka kaa laga jaraa hadday isla ekaadaan harkii iyo shayga duhur aakhirkiisi baa la joogaa marka waa tegi waalcasru casarkii weeyaan salaadihii faradka ah wa awalu waqtihaa wa awalu waqti اlcasri casarka waqtigiisa awalkiisana aziyaadatu weeyaan ziyaado kororsiimo ziyaado calaa dilli اlmihli ou shayga ka bato isagoo kale harkiisa isagoo kale shaygoo kale hooskiisu markuu ka ziyaado wax yar casr waa galay marka ayb oo markuu duhurka waktigiisa markuu istaago ila waktigu waa socdaaye mar allaale marka laga baxo aakhiru waqti duhri casr baa hore laga gelayaa casirkii baa hore laga gelaa وأwlu waqtiha وأwalu waqti اlcasri casarku isaguna waxuu qabaa waqti fadiila waa waqtigan awalka waqt اlikhtiyaar ilaa marka ay gaarto qoraxda shayga harkiisa marku labalaabkiis la ekaado waa koob iyo toban sac meelahaas oo kale ilaa ikhtiyaar meelahaasu isaga gaarsiiye haddii marka qofka uu ku tukado waxba karaaha iyo kuma dhicin waqti marka waxaa jira isagana laga fiican yahay oo jaa-isna iska ah laakiin karaaha aan lahayn waa intaysan qoraxda jaallo noqonin waqtulkaraahana waa qaba casirka markay jaalla noqoto qoraxdaba weli wakhtigii waa joogaa laakiin ninkii bilaa cudurdaar intaa u akhiro waxaa weeyaan tilmaan xun waay oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq jalasa yarqubu shamsa waa fadhiisanaya isagoo qoraxda dhowraayo sugaayo faidaa saarat bayna qarnay shayطaanin naqara kamaa yanquru diig naqara arbaca rakacaatin kamaa yanquru diiku ow kamaa qaala sala allahu calayh waalih wasalam waqti marka karaaha ay ku jirto waa qofkii cudurdaar leh isaga waa uu helaa ayb waqti idiraariyana waa leeyahay casarka oo ama waqtulcudri waqtulcudrigiisu waa goormo duhurka waa la tukan karaa waqtiga duhurka casr daruuratan waa loo tukan karaa yay u bannaan tahay musaafirka iyo ninka roobku markuu jiro maalan duhurkii baa roob badan yaa socdo in la baxo oo haddana hadhow qofkii uu jidkii ku soo lugeeyo waa dhibee marka madarkaas iyo safarkaas iyo cudurdaar marka la helo wakhtiga casarka in lasoo qaado taqdiim laga dhigo duhur wakhtigiisiiba lagu jimeeyo way bannaan tahay awqaadahaas marka shanta abuu ah u qaybsamaa casarka awqaaddiisuna ayb waana sida saxdaa sidaan marka uu tilmaamayo ayaa xoog badan xanafiyada iyagu waxay qabaan casirkuba wuxuu soo galaa marka shaygu uu la ekaado hooskiisa labalaab markuu noqdo hoosku hoosku markuu la ekaado shayga labalaabkiisa waqtiga koo iyo toban sac meelahaasoo kale ah markaasaa casirba uu soo gelaa bay leeyihin ka hor casir maba soo gelinba waana marka wax yidhi oo aan abu xaniifa ka horreeyeyna ibnulmundir wuxuu leeyahay ma jiraan qaadahana marka casirkuna nebigu wuxuu tukan jiray iyadoo qoraxda ay ku dhex jirto qolkii caaisha marka qorax qolkii caaisho ku jirto dadkaasna guryahooda siduu ahaana la ogyahay oo guryo derbiyadoodu waa iska gaagaabnaayeen ama waa yacnii qof joogiis camal ay la eg tahayba ka dhig sida keliya marka uu hoosku ugu jiri karo qolka waxay noqonaysaa qoraxdu inay sarrayso weli ilaa qoraxdu waqtigay sheegayaan haddii la gaaro koob iyo toban saac iyo ka dambe qoraxdu derbigayba qabanaysaa inay guri gasho iskaba dhaafe xadiidkaa marka ilaa washamsu murtafica ayaa deliil u ah marka madhabka ay shaaficiyadu ku tageen jumhuurkana kaasay qabaan sidaan uu sheegayo wa awalu waqtihaa wa awalu waqti اlcasri casrka waqtigiisa awalkiisana ziyaadatu weeyaan ziyaado calaa dilli اlmili uu ka ziyaado shayga harkiisii oo kale markuu ka ziyaado ayaa casirku uu soo galaa waana markay qoraxdu kulushahay wa aakhiruhu wa aakhiru waqti اlcasrina fi اlikhtiyaari sida la doortay waqtulikhtiyaarkii buu sheegayaa ilaa dilli اlmilayni labalaab hoosku markuu shayga labalaabkiisu noqdo hooskii baa dheeraanaya shaygii ayuu ku labalaabmayaa oo haddaad ul sidaa u istaajiso meesha darafka hooska aad ka calaamayso dhul siman ood ushii seexisid labalaabkii usha ayaa hooskiiba uu la ekaanayaa markaas marka ikhtiyaar ahaan aakhirkiisu intaas waay wafi ljawaazi xagga bannaanaanshadana ah, waqtuljawaaskana ilaa guruubi shamsi intay qoraxda ka dhacdo ilaa ay qoraxda ka dhacdana waa bannaan yahay marka bannaanaansho laga fiiriyo ayb laakiin maca alkaraaha waa hadday qoraxdu sii jaallo noqoto ay sii sii liiqi rabto wاlmaqribu weeyaan salaadaha faradkaa shan waayuu soo yidhi wاlmaqribu iyo maqribkii wa wa waqtuhaa wa waqtulmaqribi maqribka waqtigiisa waaxidun hal waqti waaye ayuu yidhi maqribkii marka hal waqti buu ka dhigay meeshaan marka laba dariiq ayaa ku sugan madhabka laba dariiq dariiq marka la yidhaha isqilaaxaas waxay u jeedaan naqlulmadhab ama naqlu aqwaali shaaficiyi imaamu shaafici aqwaashiisa soo naqlinteeda ayaa laysku khilaafay qola marka waxay soo naqlisay laba qowl inuu shaafici lahaa qadiimkuna inuu ahaa maqribku inuu wakhtigiisa uu waxyar waasac yahay oo markay qoraxda dhacdo ilaa shafaqu guduudka cirka u ka baaba'o shafaqa u baaba'o iyay gaarsiiyeen waa qowlulqadiimkay dhaheen <clears throat> qolana waxay tidhi maya e, e, qowlka labaadna waa kan jadiidka laba qowlay soo xikaayoodeen qolo waana sidii loo badan yahay qowluljadiidkana waxay yidhaahdeen kan hadda halkan uu ku qoraayo maqribku hal waqti buu leeyahay halka waqtina waxaa weeyaan mar allaale markay qoraxda dhacdo intii laga tukada un qofka intuu ka weyse qaato e, salaaddii saddex ragco ka tukado ama labadii ragco sunnada iyo saddexdii maqribka uu ka tukada bis waa dhammaaday wix ka dambeeya maqrib waa tegey qowluljadiidkii waa marka kaas qolo marka dariiqoodu sidaas waa laba qowlay soo rareen madhabka yacnii aqwaasha shaafici inay laba tahay qolana waxay yidhaahdeen maya waa qowlan waaxidan shaafici meeshan laba qowl ma lahayne hal qowl unbuu lahaa qowlkiisuna waxaa weeyaan maqhribku inuu yahay wakhtigiisu ciriiri yahay intii laga tukada bis wakhtigiisu uu yahay labadaa marka ariiq shaafici hal qowlaa laga hayaa iyo maya labaa laga hayaa laga soo raray ayb marka waxaana xoog badan in laba qowl ou shaafici mas'aladaa ku qadiim iyo jadiid qadiimkayna rajaxaan muxaqiqiinta madhabka sida baqawi iyo abu xaamid alghazaali iyo alimaamu nawowi iyo qadiimkay mas'aladan ku rajaxaanoo maqribka waqtigiisu inuu fidsan yahay xoogaa yar oo intiiba shafaqu ou baaba'aayo guduudka weli maqribkii waa taagan yahay waqtigiisa qowlkaasay markaa uu doortay alimaamu nawowi kutubihiisa eh, sababka marka labada qowl ay raajix ku yihiin in masaladu in laba qowl shaafici oo kale ahana waxay tahay abu thawr ayaa ka soo guuriyey imaamu shaafici maqribku inuu wakhtigiisu dheeryahay qowlulqadiimka abu thawrna wuxuu ka mid ahaa ardadii shaafici ee ciraaq madhabka shaafici ciraaq waxaa soo guuriyey abu thawr الxuseyn بن عaliي الkarabisi زacfarani imaam أحmed بن حambal afartaa imaam baa aada u soo guuriso qowlkiisii qadiimkii ciraaq markuu jiray jadiidkuna waxa soo guuriya waa la yaqaanaa macruuf waayo alimaam اlmusani iyo buwayطi iyo raggaasaa soo guuriyey rabiic bn sulayman almuraadi raggaasa marka madhabka jadiidkana iyagaa soo naqliya qadiimkana raggaas nacam marka abuu hawr waa nin hiqa ah nacam faqiih ah haddiiba uu shaafici ka soo naqliyey warkiis waa waa waa waxuu tilmaamayaa marka inuu wax jira yahay qowlkaas kuwan kale iyaga waxay ku cilaynayaan abuu hawr keligiis inuu soo guuriyey cillo uga dhigayaano waxay leeyihiin zacfaraani oo aad u laazimay imaamu shaafici ma sheegin qowlkaas yani ma sheegin nin ogaan la-aantiis maa xujo noqonaysa marka ninna waxbuu soo guuriyey ninna waa waxba ma soo guurin ninkee xujo noqonayo labadooda kii wax soo guuriyey marka idan masalada laba qowl bay leedahay qowlka qadiimkaana xoog badan isagoo hadda jadiidkuu ku dhigay wa waqtuhaa waqtigeeduna maqribka waqtigiisa waaxidun hal waqti waay wa huwa quruubu shamsi qoraxda dhiciddeedana waayo waqtigaasi wa bimiqdaari maa iyo intii oo kale yuadinu adinu ou ka adimayo muadinkii ama qofkii wayatawada'u ou ka weysaysanayo wayasturu lcawrata cawradii ou ka qarsanaayo wayuqiimu salaata salaaddii ou aqimaayo wayusallii ou tukanayo hamsa rakacaatin shan ragco inta intaa laga sameeya waaba dhammaaday maqrib haddii intaaba la samayn karo ayb kama aragta hal waqti buu ka dhigay maqhribkii dhammaaba culamada qaarna waxay dhaheen waxaan in la yidhaaha salaadaas laba waqtiyay leedahay iyo shan waqtiyay leedahay iyo saddex bay leedahay qalada salaaddu hal waqti ley leedahay nacam waqtiga bilowga ilaa dhammaadka hal waqti u weeyaanay dheheen laakiin waa iska khilaaf lafdi ah kaasoo kale macno male culummadan marka iyaguba dhahayso maqribku laba waqti buu leeyahay laba waqti oo munfarid kale ah kama wadaan iyagaba nacam ayb ayb marka nusaqa qaara waxay ku daraayaan wa aakhiruhu idaa qaaba shafaqu laxmar laakiin ma laha nacam ayb inti intaa laga tukado ayaa salaada maqribna wakhti u ah buu yidhi aakhirulwaqtina ma sheegin sida xooga oo qowlulqadiimkana maqribku aakhir buu leeyahay waana intii shafaqa uu ka baaba'o shafaqana waa ashafaqu huwa alxumratu waa gaduudka walcishaau cishihii salaadihii faradka cishihii weeyaan oo ka mid ah wawalu waqtihaa wa awalu waqti lcishaai cishaha waqtigiisa awalkiisa idaa qaaba haddii uu baaba'o waayo ashafaqu shafaqi alaxmaru guduudnaa shafaqa guduudkaa cirku markuu ka baaba'o ee mugdi uu wada saameeyo cirkoo dhan markaasaa cisho bilowday meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa shafaqu inuusan ka baabi'inba dhulalka qaarkood wakhtiyada qaar bishan lixaad weliba bisha lixaad oo bilaha gaalada iyo bisha toddobaad oo kale dhulkan qarbiga dhan ma ka baaba'o shafaqa see marka la yeelaa weli maqrib camalaa iska taagan ilaa waxaa laga yaabaa habeenkii oo dhan ilaa wixii toddoba saac siddeed saac meelahaas inuu baaba'o shafaqa cishihii marka maxaa lagu samaynayaa alimaamu nawowi majmuuca bacd اlfuqahaa wuxuu ka sheegay in iyaga laftirkooda ay arkeen oo bilaadan sharqiga waxay dhaheen wakhtiye waxaa jira shafaq uusan baabi'in markaabay ka jawaabeenoo waxay dhaheen dadkaasoo kale waxay yeelayaan gobolka ugu dhow ama waddanka ugu dhow ee shafaqu uu ka baaba'o ayaa waxaa loo qiyaasayaa inta qorax dhaca iyo u dhaxayso shafaqa baabi'itaankiisu yacnii maqribka ilaa iyo cishaha inta u dhaxayso iyaga wakhtigooda yaa la qadarayaa marka hadday hal saac noqoto qoladaas saacaday qiyaasanayaan wix saacad ka dambeeyana salaadoodii iska tukanayaan ama saacad bar iyo wax lamida marka meelaan fuqaha joogin mushkilo waa iska mushkilo badan tahay bacdi naas marka waxay jawaabaan ay waxay yidhaahdaan hadday xaaladaasoo kale jirto isku daral salaadaha nacam xaraj iyo badan baa jiro waqtigii waa dhib waxaa laga yaabaa subaxiina inuu dhow yahay cishihiina inuu aakhir gaaro shan saac habeenimo cisho la tukado cishiina in shan saac habeennimo la tukado subaxiina siddeed saac uu soo galo qofka marka wakhti darar iyo dhib badan baa ku jiro lix biloodoo isku xigta salaaddii marka maqhrib iyo cishaha laysku dara qaarna waxay ku cileeyaan batanoo shafaqiiba ma baaba ayay ku leeyihiin goormaa cisho soo gela e waa la qadarayaa shafaqu hadduusan baaba-aynin saacad iyo baroo kale la qadarayaa saacad bar markii la tukado kabacdi waa layska tukanayaa nin walba ha iska seexda marka salaaddii ma waktigeedii ma waxaa loo dayacaa adduunyo darteed iyo shaqo iyo wax lamida lix bilood marka jamci iska socdo muxuu yahay waktiga kalena marka waxaa weyaan duhurka iyo casirkaa la jamcina haddana iyagaa fooda isu saarnaanayo sanadkii o dhan marka waxuu noqonayaa salaadii inaan waktiba lagu tukanin wاlcishaau cishihii waأwalu waqtihaa waأwalu waqti اlcishaaءi idaa qaaba hadduu cilo waayo ou baabao ashafaqu اlaxmaru shafaqa guduudan waakhiruhu waakhiru waqti اlcishaa'ina fi اlاkhtiyaari sida mukhtaarka ah fi اkhtiyaar marka adda kama wada ogow fi raajixi maaha fi اlاkhtiyaari waqtulikhtiyaarkeeda yani in la tukadaa ay fiican tahay ilaa ثuluثi اleyli ilaa habeenka saddex daloolo dalool markuu baxo waa afar saac meelahaas oo kale waqtulikhtiyaarka ilaa afar saac ha gaaro wafi ljawaazi xagga bannaanaanshadana oo la dhihi karo salaad cisho haddii la tukado qallo kuma dhicina adday ku dhacdayna ilaa duluuci اlfajri fajarkii soo bixidiisii ahaanii labaad ilaa fajarka labaad subaxa uu ka dhalanaya cishihii waa l waa la tukan karaa ayb sidaasuu marka leeyahay xadiidka marka eh, ahar cumar ayaa jira marka musnad ulfaaruq ibnu kaiir uu ku soo saaray uu ku wariyey cumar marka in qowlkiis uu ahaa sidaan ilaa iyo waagu uu ka beriyey ceshi inuu jiro xadiid waxaa jira muslim uu wariyey wawalu waqti waakhiru uu leeyahay yani waqt اlcishaaءi ilaa nisfi اleyl waqt اlcishaaءi cishaha waqtigiisa ilaa nisfi اleyl imaamu nawowi iyo culammada marka waxay leeyihin waxaa lagu xambaarayaa xadiidka macnihiisa yani waqtulikhtiyaarka sida ikhtiyaarkaa in nis uusan ka daahin haddii nis uu ka daaho khilaafulowla iyo karaaha iyo baa laga yaabaa inuu qofkii ku dhaco si laga fiican yahi ayb taasay ku xambaareen iyagu marka wa fi اljawaazi ilaa طuluuci اlfajri الثaanي wالصubxu subxii weeyaan salaadihii faradka ka mida wa awalu waqtihaa wa awalu waqti subxi subxa waqtigiisa awalkiisana duluucu اlfajri fajarkii soo bixidiisii ahaanii labaad kan koowaad maya farqiga u dhexeeyana xadiidaa tilmaamayo midna kadanabi sirxaan dhurwaaga sayntiisoo kale waayo si dherer ah ayuu cirka ugu faafaa si dherer ah ayaa loo arkaa iftiin yaroo marka dherer ahaan u gudban ayaa laga arkaa jihada kaas marka waa fajrulkaadibka ama alfajru اlأwal mana yani cuntadana xaaraan kuma aha salaadana kuma soo gasho alfajru الثaanina waa midka ufuqa jihada dhan ku faafo kan ballarka marka iftiinka ballarka usoo faafo waa midka waqtiga lagu xisaabayo ayb ee midkan kale ma aha wa awalu waqtihaa wa awalu waqti subxi subxa waqtigiisa awalkiisa duluucu اlfajri الثaaniي waayo waakhiruhu aakhirkiisana fi اlاkhtiyaari sida ikhtiyaarka ah yacnii inta kugu tagaa ila اlisfaari inta uu caddada ilaa u ka caddaado dhulkii waakhiruhu waakhiru waqti subxina fi اlاkhtiyaari waqtulikhtiyaarkana ah ila اlisfaari waa inta uu ka caddada laga gaaro laga galo ayb alisfaar bimacna alidaa'a waa iftiinka yani intu waagu ka dadka la kala fahmi karo ayb xanafiyadu iyaguna waqtiyada waa ku dhiban yihiin waqtigaana iyaga salaad subax ay tukanayaan isfaarkayba bilaabayaan iyagana halas iyo mugdi kuma tukanayaan walidaalika marka meelahooda waxaa ka jiro wax aad u daran qaar baa waxay waqtiga tukanayaan qorax soo baxa iyo waqtigay tukanayaanba labaatan daqiiqo inay udhexaysaa laga yaaba qofku markuu salaaddii galo la tukado intuu adkaarsanayo majliskiisa fadhiya qoraxdii baaba soo baxaysaxadii marka raafic ibnu khadiij ayay qabsadaanoo asbixu subxa fa inahu acdamu liujuurikum xadii ah. ayb waa beriga gala oo salaada caddeeya taasaa idiin ajrigiinna kaasaa u weynaan badan kaasay soo qabsadaan xadiidkii nebigana wuxuu ahaa kaana yusalli subxa biqalasin mugdi inuu ku tuka jiro nebiga sal l slm imaamu shaafici marka isagu siba u jamciye daxaawi oo xanafiyada ka midana si kale <clears throat> imaamu shaafici isagu wuxuu yidhi asbixu subxa waxaa loo jeedaa wakhti abeennada dayxu uu daaho oo waa berigiiba uu ku soo dhowaado oo iftiinka cirka dayaxi iftiinkiisiina uu jiro iska hubsada waay ha ku degdeginina oo waxaa laga yaabaa iftiinkaas iyo iftiinkii subaxa inay isku darmaan salaaddii marka loo dadaalo cabaar yar wax yar suga iska hubsada inta aad ka hubsataan ha gelinina salaaddii lilixtiyaad unbaa xadiidkaas ou tilmaamaa kana asalkii waayuu risaalada saasuu jamcinadaxaawi isagu wuxuu yidhi macnihiis waxaa weeyaan xadiidkan asbixu subxa wakhtiga laga baxayo uu tilmaamayaa waqtulinsiraaf ee ma tilmaamayo waqti dukuul salaada mugdi ku gala qiraa'adii dheereeya markaa ka baxaysaan baxays xoogaa iftiin uu soo yeesho waqtulinsiraaf waayo waqti dukuul maba ahanba midaan iyagu ay u qaateen waqti dukuul xanafiyadu calaa kullin marka salaada subax mugdi baa nebiga salaaddiisa u badnayd saasaana fadli badan meelaha yacnii shaaficiyadu iyo ku badan yihiinna dhib kala iyadana ka jira oo inta khalaska iyo mugdiga loo dadaal loo dadaalo laysdhahaayo yaa laga yaabaa waktigii oon gelin in la gala salaadii oon aad laysaga hubsanin waana dhacdaa ayb qofka marka muadinkai addimaaya inuu aad waktiga u hubsado oo qof yaqaanna uu yahay waktigii waa laga maarmaan haddii kale laakiin salaaddii waaa haddii yani markaas xanafiyada iyo madhabkooda iyo kan waxaa roonaanaya marka salaad waktigeeda ka hormartay iyo iyo mid waqtigii ku dhacday laakiin la daahiyey yaa ansaxayana midda waqtigeeda ku dhacdoo la daahiye ansaxaysa marka iyadana taa in laga la fiiriyo wa fi ljawaazi waqti xagga bannaanaanshadana ilaa duluuci shamsi intay qoraxda ka soo baxdo waa jiraa salaaddii subax way bannaantahay tukashadii ayb man adraka rakcata min الصubxi qabla an tadluca الshamsu faqad adraka الصalaaة ninkii hal ragca soo gaaro intaanay qoraxdu soo bixin salaaddii waa soo gaari yani hal ragcana waxaa ugu dhacay waktigii ragcadii kalena waa ku soo baxday qoraxdii ninkaa waktiga waa gaari salaaddiisoo dhanna waa adlo awqaaddii marka waa kaasaa awqaadahaani marka waxaa bannaa sidaanaa lagu xadiday xikmad baana ku jirto salaadda nin baadiyo joogo iyo nin magaalo joogo labada waa laga rabaa nin saacad wato iyo ninaan saacad wadin ninba salaaddii waa laga rabaa si marka ay ugu suuro gasho qoraxdan iyo hooskaan calaamad looga dhigay iyo iftiimadaas ila haddii la dhihi lahaa salaadaha markay lixdan daqiiqo soo wareegto dadka baadiyaha jooga ma aqoon karaan lixdan daqiiqana iyagii marka darara ugu sugnaanaya saa darteed marka axkaamta badankeed waxaa lagu xiray wax la arkaayo oo ummaddu ay u jeeddo sidaasaana marka lagu fiirinayaa ay tahay haddii marka la kaalmaysto saacadaha iyo tawqiidka zamaaniga la qoro oo inta sannadkan la fiiriyey owqaadihii duhurka inta la qiyaasay hoosaskii iyo lagu fiirsaday haddii la qoro tobankii sanaba marka isbedel la la arko wax isbedela inaynan jirin oo kale haddii marka lagu socdo jadwalkaas laa ba'sa isaguna nacam ayb oo jadwalka isaga laftirkiisa marar buu wax faa'iido nacam hadday ceeryaamo timaado iyo hadday daruur timaado iyo aan la arki karin marka qoraxdii ay dhib badan tahay taqdiirkii iyo saacadihii jadwalkii waa la ysaga baahnaan karaa marka taqdiirku wax dhiba ma laha laakiin isaga keligiis lama cuskanayo ogown hadday iskhilaafaan taqdiirkii iyo iyo waxaan amaaraadkan sharciga uu waqtiga ku xiray amaaraadka sharcigaa la hormarinadadka marka laba daraf iyo wasad camalay saas ku yihiin qofka dadka qaarkood markay jadwal qoran arkaanna bidco waayay leeyihiin bidco dakhalkumale jadwalkan waxuun marka loona baahan karo waa dadaalna marka lagu qoray ayb faslun wa sharaa'idu wujuubi salaati salaada waajibnimadeeda shuruudaheeda alaaatun alaaatu ashyaa saddex shay shardulwujuub oo hadda ka hadlayaa shardu sixana gadaaluu geeyey wa sharaa'idu wujuubi salaati salaada inay waajibto shuruudaheeda alaaatu ashyaa saddex shay way alislaamu islaamnimo meeshaan marka shaaficiyada markay usuulka qorayaanna usuulfiqigana waxay yidhaahdaan khidaabka ma ku dhacayaa gaalada hal yukhaadabu اlkufaaru bifuruuci shariica shareecada furuucdeeda oon towxiidkii marka laga tago furuucda kale gaalada khiaabkan oo aqiimu salaata iyo muwajah maku yahay oo iyaga ku soconayaa waxay yidhaahdaan ha waa ku soconaa bay dhahaan ayb meeshaan marka la joogana waxay shardinayaan salaadiiba inay waajibto islaamnimo shardi ah bay leeyihiin oo marka maxaa ka soo baxay gaal salaad kuma waajibto sooma soo baxayso marka laba ictibaar waay marka adaba imaamu nawowi majmuuca saas uu leeyahy sharxulmuhadabka usuulkana waxay fiirinayaan biictibaari اlaakhira halkaana waxay fiirinayaan bictibaarihi fi dunya adduunyada isagoo gaala salaad tuka ma la dhahayo ma laga dalbayo islaam salaada dukaa leeyahy isagoo laakiin gaala ah, warkaale masaajidka soo gal ma la dhahayo laa yudaalab hayru muaalabay ka wadaan marka meeshaan gaalkii salaad laga dalban maayo adduunyada markuu joogo isagoon ah, islaamin aakhira laakiin asalka iyo furuucda labada waa lagu ciqaaba ciqaabka aakhiro wuxuu ku dhacayaa towxiidkii uu ka tegey iyo furuucdii uu ka tegey labadaba ku dhaca marka usuulka wuxuu yidhi bictibaari alaakhira waaye furuucda marka kutubtan furuucdana markay ka sheekaynayaan oo wujuubi salaati alislaamu biictibaarihi fi dunyaa bay ka hadlayaan sidaa marka u kala garaan laba ictibaar laba meelay ka kala hadlaayeen ee hal meel marka kama hadlayan isagoo adduunyada joogo hadda wuxuu ka wadaa isagoo adduunyada joogo war salaad baa kugu waajibtay ma dhahayno oo kaali duko ma la dhahayno aakhira laakiin salaada uu ka tego oo loo ciqaaba kaasna aakhira axkaamteeday ka hadlayaan kanna waxay ka hadlayaan axkaamta adduunyada wa sharaa'idu wujuubi salaati salaadda wujuubkeeda inay waajibto shuruudaheeda alaaatu ashyaaa saddex shay wa alislaamu islaamnimo wاlbuluuqu qaangaar qofka inuu qaangaar yahay ilmo yaryar waa tukan karaan hadhina de sixo kama hadlayno wujuuban ka hadlayna cunug yar ha tukada laakiin waajib may ku tahay salaadda may waajib kuma aha meeshan waxa looga hadlaya waa wujuub walbuluuqu qaangaar walcaqlu caqli caqliga marka junuun yaa baxaya iyo muqmaa calayhi ninka haddii la meer daboolo iyo hadduu yahay iyo salaad isaga lagama raban intuu miir beelay suuxay maalan yaa duhurkii soo galay isagoo suuxsan baa duhurkii tegey salaadaas maka duhur ma soo qallaynaya mase ma soo qallaynayo lagama rabo wax qalla-an maxaa yeeley markuu duhurkan soo maraayay wax ku waajibay maba jirinba muxuu qalleeyaa marka waajib qalladu waxay ku timaadaa shay wujuubay oo si qofka u dhaafay ama u ka tegey marka ninkan waalan ama muqmaa calayhiga xaaladda ay sooma laakiin waktiga hadduu kusoo miirsada dhexdiisa waa salaaddii wujuubkeedii waaba taagan yahay markaa waa tukanaya waa laga rabaa ayb wاlcaqlu caqligii wahuwa xaddu takliifi weeyaan takliifka xadkiisa waa caqliga iyo yani qaangaarkana labada nuska qaar wahuwa xaddu takliifi maba qoraya faslun wالsalawaat اlmasnuunaةu hamsun salaadihii faradkau soo sheegay salaadaha sunooyinku waa shan alciidaani labada ciid wاlkusuufaani qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka wاlistisqaau roobdoonka salaada loo tukado shantaas ayb alciidaani labada ciidood wاlkusuufaani labada kusuuf wاlistisqaa iyo istisqaha sunanka marka aan iyagu rawaatibta ahayn oo ka hadla waa shantaas wasunanu sunnooyinka ataabicatu raacaya raacayso lilfaraa'idi faraa-isha raacdo sabca casharata ragcatan toddobiy toban ragca waay sunnooyinka faraa-isha raaco oo rawaatibta la yidhahdo toddobiy toban rakcataa alfajri salaada subax labadeeda ragco way ka horeysaa iyo wa arbacun afar qabla duhri duhur ka horeyso wa ragcataani laba ragco bacdahu bacda duhri duhur gadaashiis ah wa arbacun afar oo qabla alcasri casarka ka horeyso arbacadan ka horeyso casarka rawaatibta aadka u adag laguma derin xadiidkii umu xabiibana kuma jirin labiiyo tobanka oo muslim oo warinayo ninkii labiiyo toban ragco laasimo oo salaadaha faradka ka dambeeya ay ka horeeyo ilaahay guribuu jannada uga dhisaa afartaadan casrika kuma jirin laakiin iyadana dee fadli baa ku soo arooro raxima allaahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan ayb wa rakcataani laba ragco bacda almaqribi maqribka ka dambeyso laba maqribka ka dambeyso labada ka horeysana ma sheegino iyagu aad mu-akad uma sii aha ayb labada iyagu marka aad mu-akad uma sii aha ayb saluu qabla اlmaqribi saluu qabla اlmaqribi saluu qabla اlmaqribi liman shaaa imaamu nawowi laak wuxuu yidhahdaa waa sunno marka kuwa hadda tirinaa waa rawaatib oo aad mu u ah ayb wa alaaثun saddexna bacda alcishaai cishahay ka dambeeyaan yuutiru biwaaxidatin yuutiru wou witrinayaa biwaaxidatin mid buu ku witrinayaa oo minhunna saddexdaa ka mida toddobiiy tobankaas ay marka ku haasna wa alaaثu nawaafila saddex sunno mu kuwa aada loo ad adkeeyey oo rawaatibna aan ahayn aad baa loo adkeeyey salaatu leyli habeenka salaada la tukado aayaad badannaad waa ku soo arooreen tatajaafa junuubuhum cani ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan waطamacan wa bilasxaari hum yastakfiruun iyo kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun iyo way fara badan yihiin ayb wa salaatu duxaa salaatuleylkuna marka laba ragca baa loo tukadaa xadna ma laha ficilku nebiga wuxuu tilmaamayaa kooiy toban ragco ficlu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waa koob iyo toban ayb qowlka rasuulkuna wuxuu tilmaamayaa xad inaysan ahayn salaat leyli manaa manaa ayb ijmaacna wuxuu ku guntanmay oo muslimiintu aynan isku khilaafin salaatuleylka waxada inuusan ahayn tiradiisa faman shaaa istaqalla waman shaaa istakar ibnu cabdilbar tamhiidka ijmaacaasuu soo guuriyey marka ko iyo toban ninkii ka badiyo jeebkiisa waay waa bidco ama waa kaas iyo lama dhihi karan yaa afdala marka la yidhaahdo ko iyo tobanka afdal midda kale ko iyo tobanka qofku hadduu ku tukanayo de sidii nebigu u tukan jiray nebiga ko iyo toban oo ka dhigi jiray waa gaabi jiray qiraa'adiisana aaday u dheeraa jirtay nacam ifadiina marka haddii uu cadadkii waafaqayo ifadiina ha ku dadaalo laakiin wax marka mukhaalafo iyo bidco iyo midna ma laha waxaan sunno iyo bidco kale aqoonin wa waxaas sheegahayn ayb masale marka culimmadii ijmaac ay xikaayoonayso aimadii eh, cilmiga oy leeyihiin salaatuleylku xad ma laha qofkii rabana waa qoraxda wuxuu iska ilaalinayaa waagu inuu ku beriyo um, waagu hadduu kugu beryo waa dhammaaday salaatuleyl marka hal ragcoo witira oo wixii aad tukatay witir kaaga ku dhammaystiro ayb afdal markay tahayna koo iyo tobankaa fiican ayb koo iyo tobanka la dheeraysanayaa afdal ahoo fiican wasunanu markaa wuxuu yidhi wahalaaثu nawaafila mu'akadaatu salaatu اleyli salaatuleylka wa salaatu اduxaa barqada salaadeeda iyadana abu hurayra uu nebiga kula dardaarmay abu dar waa kula dardaarmay <coughs> ayb nebigusa inuunan daa'imi jirin iyona marka qaar saxaabada warkoodu saas u tilmaamaan ilaa qaarkood ay dhaheen nebigoo tukanaya maba arkinba ay yidhaahdeen caaishoo kale ilaa inuu safarka soo gala maahan laakiin salaatu duxada sunnada qowligayba ku sugnaatay ibnu taymiyana waa jamac fiican buu saaraayo wuxuu yidhaahdaa qofkii salaatuleyloo kale iyo tukado hadduu marmar inuu yacnii inuunan daa'imin duxada oo wakhtiyada qaar tukado wakhtiyada qaarna iska dhaafo ayb qofkan salaatuleilka iyo aan markaa ay ka tagto ama aan samayninna inuu markaa duxadii yani ku dadaalo saasoo kaleu sheegaa ibnu taymiya wa salaatu taraawiixi iyo salaatu taraawiixa salaatu taraawiixda laftirkeeda salaatuleilka ramadaankay ka mid tahay sida xooga badan salaatu taraawiix hiyo salaat leil faslun wa sharaa'iط الصalaaةi qabla الdukuuli fiiha khamsaةu أshyaa halkan marka wuxuu ka gelayaa sharaa'iط الصixa shardu wujuub u ahaa kii aan soo dhaafay halkanna shardu صixa waay salaaddii inay ansaxdo maxaa u shardi ah wa sharaa'iط الصalaati ay wa sharaa'iطu صixati الصalaati qabla اdukhuuli intaan la gudagelin ka hor fiiha salaadda dhexdeeda intaan la gelin ka hor sharaa'idda layska raba in la buuxiyo ynan ansaxaynin salaad ilaa in la hela maahane hamsatu ashyaaa weeyaan shan shay dahaaratu alacdaa'i xubnihii dahaaradooda min alxadai ay ka daahir tahay xada waannajasi iyo najaas xubnihii inay daahir yihiin maxay ka daahir yihiin xada iyo najaas xadadka maxaa laga wadaa laba nooc waa asqar iyo akbar wax qubays waajibiyo iyo wax weyse waajibiyo waa inay xubnuhu daahir ka yihiin wanajasina waxay tahay najaas inay xubnuhu daahir ka noqdaan oo haddaa intaad soo weyse qaadato maalan kaadi ay ku gaarto waa inaad kaadidaas marka iska soo daahiriso iska soo dhaqdo laakiin weysada maa kaa jabtayna ma jabin weysada meesha unbaa nijaasa iska dhaqaysaa waa kaa dahaarat اlacdaa'i xubnihii dahaaradooda daahir ahaanshadooda min alxadai ay ka daahir ahaadaan xada iyo wanajasi iyo najaas wasatru اlcawrati cawradii maala yani dahaaratu اlacdaa'i min alxadai wاnajas marka la leeyahay wixii la cafinayey kuma jiraan ayaga kuwii aan la cafinayninna dabcan kuwaasuu sheegaya waxyaaba bani aadamku iska dhowri karinba dahaaraة اlacdaaءi min alxadaثi wالnajasi wa satru اlcawrati cawradii qarsashadeeda bilibaasin lagu qarsado lagu asturo dhar dharka oo daahirin daahir ah qadriga la raba intaa wey cawradiina in la asturo lagu asturo dhar daahir ah cawrat rajul marka waa maa bayna surati ila rukba bowdyahan marka cajarada iyo inay cawro yihiin in kale axaadiid kale gegedisanaa kusoo araaroortay laakiin axwadku in la qarsado alfakidu cawra iyo xadiidkii jarhad iyo cali iyo warna waa laga sheeg sheegay bukhaari imaamu lbukhaari waa ku yidhi xadiiثu anas asnadu oo nebiga inuu xaydxaytay oo markaa isagoo faras saaran isaarkiisii marka uu kor u qaadmay ama isagaaba kor u qaadayba hadday fakidku cawro oo ahaan lahaa ma qaadeen nebigu ma banneeyo inuu leeyahay xadiidkaas marka isagaa sanad ahaan xoog badan uu yidhi wa xadiiثu jarhad oo dhahaya alfakidu cawra axwatu isagaa dadaal badan oo shakiga iyo looga baxaa marka cawratu rajul waa xudunta ilaa jilbaha inta u dhaxaysa cawraة اlmara fi salaati marka laga hadlaayo iyado khilaaf male salaada dhexdeeda marka ay tahay waa wixii ka soo haro wejiga iyo calacalaha wixii ka soo haro amaa fii gayri salaati khilaaf baa ku jira oo wejigu cawro miyaa mase ma ahan macruuf ah ayb jumhuurka madhabkooduna waxaa weeyaan wejiga iyo kafaynku cawro inaynan ahayn ilaa maa dahara minhaana marka taasay ku fasiraan waana sida markaa ibnu jariir iyo badanaa culummadu ay sheegayan hadday wejiga dabooshana diinka waa ka mid tahay weji daboolku waana sunno sunno ahaanuu diinka uga mid yahay laakiin ayb dadka iyaga diidaayo dhahayo wejiga daboolkiisu diintaba ka mid maahan ama yacni dhahayo eh, eh, qofka wejiga masaaridoo kale dad wax sheeg sheego waxaa jiray fataawo iyo waxaas mufti iyo lagu sheego oo iyagu gaarsiiyey waaba xaaraam niqaabku see xaaraam ku yahay waxay yidhaahdeen middaan qaawan iyadu inay dembi ku jirtay is og tahayba laakiin middaan wejiga daboolaysa waxaan diintiiba ka mid ah inay u malaysaa inay diin tahay lidaalika bidcay ku jirtaay dheheen bidca iyo sunno marka yaa iska nin walbaa waxuu rabo iska sheegaanabigu wuxuu yidhi laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu naagta markay muxrimad tahay ma niqaabanaysaa la yidhi maxaa laga fahmaa xadiidkaasna haddaysan muxrimad ahayn niqaabku wax jiray inuu ahaa la yaqaani marka intee xaggee laga keenay wa satru lcawrati cawrada asturideeda bilibaas lagu asturo libaas daahirin oo daahira najaas ma la rabo <coughs> shaaficiyadu marka halkaasay ku egyihiin ayaga dharka lagu asturaayo xaaraan miya xalaal miya wax kala waayay leeyihiin masale kala waa markuu salaada dukanaa inuu qarsada bis baa laga rabaa waxa lagu asturaa xaaraannimadooda iyo waa khaarij walidaalika hadduu dhar bililiqaa uu ku tukado salaadii aad tukatay waagaad marada bililiqada wada soo celi ma la dhahayo dembigeeda laakiin waa loo haystaa maaha inay dembiga banaynayaan bililiqada ma aha eh, <clears throat> xanaabiladuna waxay leeyihin maya <clears throat> wa satru اlcawrati bilibaasin daahirin jaa oo u banaanay ku darawaxay leeyihin marka marada bililiqada qofka ku tukado salaad waa soo celinana ma ansixinba salaadiisa maxaa yeelay say u kala baxayaan maradii iyo salaaddii yidhaahdeen maradiibu ku tukanaa qofkaa <clears throat> xariirtaa lamida guriga bililiqada lagu tukanayaa ka mida maxaa yeele makaan inaad ku tukataa lagu faray meeshan aad ku dhaqdhaqaaqaysana waa xaaraan marka waxaas waxay leeyihiin waa nahyiga iyo isu soo gelayaan iyo iyo amarka walidaalika ma ansaxayso waa mas'aladii marka aan usuulka uga hadalno wاlwuquufu istaagid calaa makaanin lagu istaago meel meesha oo daahirin daahira meel daahira in lagu istaago <clears throat> meesha la istaagayo lagu tukanayo inay daahir tahay wاlcilmu ogaal bidukhuuli اlwaqti waqtiga soo gelistiisa la ogaado ayb alcilmu marka macnaha waxaa soo gelaya ama in la ogaado yaqiin lagu og yahay ama dannu dukhuulihi bilijtihaad waktigii waa fiirisay wixii lagu diray waa samaysay aan leelahay waktiga waa galaya istiri waa tukatay marka cibaadaadka marka waxaa la yidhaahdaa mabnaaha alaa eh, fii dan eh, bidani lmukalaf calaa dani اlmukalaf ninka mukalafka ah maladiisa gaalibkaabay ah, cibaadaadku ku socdaan laakiin mucaamalaadku waxay ku socdaan fii nafsi اlmri shaygan sida u dhacay sidiisii mu u dhacay mase uma dhicin baa la fiirinaa bisna halkan marka haddaad waktigii malaysay adiga oo ay kula noqoteen waktiguu galay fii nafsi اlmrina waktiga uunan weli gelin salaadada baan saxeedayna maxaa yaele waxaa lagugu addoonsaday dani haaliba daniga haalibkana waa la timid waana dadaashay <clears throat> laakiin mucaamalaadku maya iyagu waxay rabaan sidii ay ahayd iyadoo sidii ah in la helo oo maalan waxaa marka miaal ay uga dhigi karaan shay adiga aada lahayd oo kaa maqnaay yaad qofku aragtay maalan markaasaa ka xadday waan shaygaagii adiga aa leedahay ogtahay cayntiisii wadata wax kaaga qaadayana ma leh waa ka soo xadday waa soo qaadata waxbaad xadday ma lagu dhahaya maxaa yeeley fii nafsi اlmri waxaan adiga waxaagii waay mucaamalaadku iyagu marka waxyaabahaas iyo buyuucda iyo meelo badani waxyaabahaas gelgelaya <clears throat> wayajuuzu waxaa bannaan buu yidhi marka tarku waistiqbaalu lqiblati qibladoo la qaabilo loo jeesta haahay shardiga shanaad istiqbaalu lqibla marka qofka joogo masjidulxaraamka oo kacbada arkaaya iyo qofka aan arkaynin waa ku kala bedelan yihiin qofka kacbada arkaayo waxaa laga rabaa nafsulkacba inuu qaabilo jihadeeda ma laga yeelayo ile waa soo yaraanaya markaas ma ogtahay haddaad kacbadii dhex taagan tahay meeshaan markaa fargeeska oo wareegsan wuu soo yaraanayaa derbigu meelu ka bilaado meelu ku dhammaaday dhowr mitir waay meeshaasaa lagaa rabaa marka inaad wejigaaga ujeedisay xabadkaaga laakiin marka aad ka ma lagaa yeelayo marka kacbadu intay iga adoo arkaayo kacbada xaggee iga jirtaa jihadan halkaas inaa ujeesatid oo kale iyadoo halkan ku eg labadan tiir dhexdooda halkan inaa ujeesatid ma lagaa yeelayo jihada ma lagaa yeelayo iyada lafteeda ina inaa qaabishid haddii laakiin kacbadii aa ka fog tahay oodan arkaynin sida sida hadda aan joogno kale xaggee loo jeestaa jihada bis kacbadii xaggee iga jirtaa waqooyi waqooyi oo dhan baa qiblo kuu noqonaya markaas dadka marka isku dhiba iyadana dad aad marka iskugu dhibo su-aal iska weydiiyo oo qiblada amaynan inta u toosnayn iyo jiheeyaa la saaray iyo jiheeyihii waxyar toban digrii iyo shan iyo toban iyu sheegay iy leeyihiin waswaas waxaas camal qofka inuu iska dhaafa hadday dadka muslimiintu markaa xaggaa u jeestaan inuu u jeesta isaganawaxaana daliil u ah bayna almashriqi wاlmaqribi qiblatun mashriq iyo maqrib qorax soo bax qorax dhac waa jiha dhan waay soo marka qoraxda meeshay ka soo baxda iyo meeshay u dhacda maxaa u dhexeeya hadda waqooyi ama koonfura u dhexayso soo maaha waqooyi jiho dhan waa koonfurna jiho dhan qorax soo bax iyo qorax dhac dhexdooda qiblaa ahuu yidhi nebiga sal l slam reer madiina ayaga marka koonfuraa qiblo usoo ah ila qorax dhac iyo qorax soo bax iyo qorax u dhac waxa uga dhexdooda koonfur baa ka koonfurayna ka xigtaa kacbada maka yeman iyo wixii ka soo hooseeyana maa bayna almashriqi wاlmaqribi qibla gacantaada midig haddaad bari mariso gacantaada bidixna galbeed mariso qibladu wejigaagay noqone wejigaaga intee waay marka waa waqooyi waqooyi oo dhan baa qibla nooa marka istiqbaalulqiblana marka saasay u kala gedisan tahay marka marna kacbadii baa u jeesanee laftirkeeda marna kacbadii jihadeeda unbaa lagaa rabaa hadba marka sidii la joogo intan marka waa shuruud salaa sharaa'idu sixati salaa shardi wujuub maaha waa shardu sixo shardi iyo ruknina waxay ku kala bedelan yihiin shardigu waa qabla shay rukniguna waa fi shay isaguna waaba soo sheego wa sharaa'idu salaati qabla adukhuuli fiiha buu yidhi intaan la gelin ka hor shardigii macnihiisii ayuu marka ku bayaaninayaa ayb faslun wayajuusu tarku lqiblati wayajuusu waxaa bannaan tarku lqiblati qiblada ka tegisteedaa bannaan qibladii ujeesashadeeda wayajuusu waxaa bannaan tarku lqiblati tarku istiqbaali lqiblati qiblada in loo jeestaa in laga tagaa bannaan fii xaalatayni laba xaalo fii shiddati alkhawfi cabsida darnaanteeda yani markay cabsida aada u daran tahay oo aan qibladii la makansan karin loo jeeso karin waxaa bannaan in laga jeesto oo qofka meeshii uu qaabilaba uu u tukado wa fi naafilati iyo sunnadii dhexdeeda salaad sunno dhexdeeda fi safari safarka dhexdiisana ah cala raaxilatina lagu tukanayo gaadiid korkiisana saddex shardi waa marka salaad sunno ah faradka maya safar in lagu jiro labo qaydka kalena cala raaxilati waay hadduu isagoo safar ku jiro gaadiidkii ka soo dego sunno uu rabo inuu tukada qiblada u jeesanaan haddii uunan safar ku jirin magaaladii joogo gaadiid saaran yahayna qiblada waa laga rabaa inuu ujeesto waa degaan qiblada ujeesana salaada faradkaa ama safar ku jir ama ha ku jirinna waa inaad qiblada iyada ujeesataa wayajuusu waxaa bannaan tarkulqiblati qiblada ka tegisteeda fii xaalatayni laba xaaladood fii shiddati alkhawfi cabsida darnaanteeda wa fi naafilati iyo salaadii sunnada ahayd dhexdeeda marka la tukanayo fi safari safarka dhexdiisa cala raaxilati gaadiidka korkiisana lagu tukanayo intaan o dhan marka waa quyuudaad faslun wa arkaanu salaati amaaniyata cashara ruknan salaadda arkaanteedu waa siddeed iyo toban rukni ayb rukni iyo shardi marka maxay ku kala bedelan yihiin shardina waa qabla shay ruknina waa fi shayi halkan marka hadda shuruuddii uu soo sheegay waa qabla salaa intaan la tukanin baa layska rabaa arkaantanna salaadda dhexdeeda waa wax layskaga rabo labadoodu marka qadri mushtaragay leeyihiin qadriga mushtaragga waa maxa haddii shardiga la waayo ama rukniga la waayo salaaddii waa baaba-aysaa wax marka kabaayo oo iyagu bedel ka noqon karaa ma laha ayb wa arkaanu salaati salaadda arkaanteeda amaaniyata cashara sideed iyo toban weeyaan ruknan min ruknin oo arkaan ah salaadda marka arkaanteedu waa sideed iyo toban qur-aankii iyo sunnadii markii la fiiriyey baa waxaa soo baxay intan inay yihiin sideed iyo toban marka adiga hadhow marka arkaanta salaadda waa sideed iyo toban iyo maye maahane waa toddobiyo toban iyo ah, yacni tiradan lagu ogaanayo iyadu cibaado ma ahan hadda waa adaa un lagugu sahla nacam inaad ku fahamtaa la rabaa arkaanta un inaad garataa muhiima ah, nacam iskana eh, samaysana nacam وarkaan الصalaaةi ثamaaniyata caشhara rukna anniyaةu niyadii kow ayb niyadii marka salaaday ku dhex jirtaa iyada marka saasaa arkaan loo loogu daray arkaanta khilaaf baana ku jira shardi mi amase waa rukni dhahayo <clears throat> anniyatu niyadii niya marka waxaa la idhaha <clears throat> shaarix wuxuu leeyahay muxashigan ibnulqaasim qasdu shayi muqtarinan bificlihi shay loo qasdo iyadoo ficilkiisana lagu darayo <clears throat> shayna u qasado qalbigii ka goosato ficilkiina waa la xidhiirinaysaa niyada saas wa maxaluha alqalbu buu yidhi maxalkeeduna waa qalbiga meeshay ka dhacdo waa qalbiga ayb maxaa marka eh, la niyeysanayaa marka salaaddii baa hadda ku jirnaa shaaficiyadu waxay qabaan saddex shay in la niyeysto niyat eh, alfardiyatu faradnimo in la niyeysto ayb tacyiin tacyiinku marka waxay tahay salaadda inaa cayinto waxay tahay subax duhur midaad dukanaysa inay cayiman tahay qalbiga ku cayiman tahay ayb sunnayi farad waxay tahay in lagu cayinaa la rabaa yacnii farad salaadaha faradkaan hadda naga ka tusaaleynaynaa faradnimo la niyeysto salaadii tacyiinkeeda waxaa kaloo soo raaca midka saddexaad waxay tahay qasad oo inaad yacnii salaad tukanaysa ah qasad marka salaad faradnimo tacyiin salaadi lacayana oo qofku markuu salaad taago duhurka kale niyadiisa iyo qalbigiisa wuxuu gelinaa inuu tukan rabo oo salaad uu samaynayo salaadda inay farad tahay inay sunnato kala xadidaan salaa faradnimo yani iyo kan saddexaadna waxaa weeyaan nooca ay tahay salaadda waa tee duhur miya casri miya maqrib miya saddexdaa inuu la yimaado al rabaa markuu saddexdaa qalbiga geliyo allahu akbartuu la xiriirinayabis ayb wax marka carabka oo saamayn ku leedahayna ma laha oo iyada marka waa qalbiga saddexdaas sheega qalbiga gelinaysa allahu akbar ayb hadaad marka qalbiga afka inta wax ka sheegto tii qalbiga ku jirtayna ay kala gedisnaadaan midda qalbiga unbaa ictibaar marka hadday saasba tahay de afka waxaan laga sheegaya waa inaysanba jirin marka macnaa inaysan ahayn niyana sideeda qalbibaa ayaa leh af isagu maba lahabo anniyatu niyadii inama alacmaalu binniyaat marka kaasay ka qaateen xadiidkaas waalqiyaamu qiyaam istaagid maca alqudrati lala qaba awood iyadoo ay jirto awood haddii ay jirto awood loo leeyahay in la istaago waa rukni arkaanta salaada kama istaag lagu tukado haddii aadan awood u lahaynna rukni kuuma ahano adigu waa fariisanaysaa markaa qiyaamkaas marka waxaa la rabaa waktiga uu dhacaayo waa la yaqaanaa marka allahu akbar la yidhaha kadib ayaa istaagu ou dhacaa faatixada istaagaa lagu akriyaa qira'ada istaagaa lagu sameeya istaagaas marka markaas taagnidaas waa rukni ayb dadka qaarkood marka ruknigan waxaad arkaya masaajidda mararka qaar waxbaa dhulka u yaallo qof telefon iyo mobile ayaa dhulka u yaalla maalan mobileka kusoo dhacayo qiyaamkii ruknigii qiyaamkiia lagu jiraa ma dhammaanin weli intuu fooroorsado hoos u fooroorsado ayuu iska soo qabsanayaa teleefonkii markaasuu dan soo istaaga qiyaamkaas marka la kala gooyo rukni la jaraayo khatar waa ma ansaxayso rukni baa maqnaanaya marka meeshaas ruknigan waa inuu joogo ilaa iyo wakhtigiisa waa inuu helo haddii uu waayo oo fadhi kale iyo yimaado iyo wax kale cudurdaarna aan keenin waxaan cudurdaar weyn ma noqon karee waa khatar marka waxaa marka ama jeebka kugu jiraan ama si kale yeelan wاlqiyaamu maca alqudrati istaag la istaago ayaa arkaantii ka mida maca alqudrati lala qabo ayb wa takbiiraة اlإxraami allahu akbar takbiiraة اlإxraam ninkii salaadiisa iska xumeeyey nebiga sal ll ly slam waatuu ku yidhi weyse qaado salaadda weysada weysada taamiyeel qiblada u jeeso uma اstaqbil اlqibla uma kabir riwaayo kale waxay leedahay qul allahu akbar marka waxa la yska rabana waa allahu akbar wax lagu bedeli karaa ma laha ayb takbiiraadka marka takbiiradan marka waa rukni iyada allahu akbartan in la akriyo wa qiraa'aة اlfaatixati faatixada qiraa'adeeda akrinteeda faatixadii iyadana in la akriyo waa rukni min arkaani الsalaa salaadda arkaanteeda ka mida haddii faatixadii qofka isagoo akrin karo uu ka tago ma ansaxaysa salaadii ayb tanaa marka tafriicaad kala duwanle laakiin qofka munfaridkaa salaaddiisaan hadda ka hadlayna ayb qof keligii tukan rabo faatixada waa u rukni imaamku isaguna waa saas oo kale faatixada inuu akriyo ma'muumku yaa khilaaf ku jira madhabku wuxuu qabaa ma'muumku ama salaad jahriya ha noqoto ama mid siriya ha noqoto waa akrinaya ayb waana dalaalo xoog badan adilo fara badan baa ku soo aroortay waa dhegaysanayaa ma akrinaayo adilada dhahaysana faatixadaa laga soo khasisaa ayb riwaayaadka qaarna waaba ku soo arooreeno ilaa bifaatixati اlkitaaba soo aroortay faatixada marka iyada waa la akrinaya faatixadana markaad iska jir qiyaamkaa lagu akriyaa rukuucda laguma akriya dadka waxaa ka qaaliba isagoo weli wado hayr اlmaqduubi calayhim waa sii rukuucayba waladaaliin rukuucdii u ku akrinaa waa haalib haddaa u fiirisan wax dhacaya waa ayb arkaantaani marka waxay isugu jirtaa arkaan qowli iyo ficli arkaanta qowliga waxaa ka mid a allahu akbarta takbiirat اlixraamka qira'aة اlfaatixa ka mida faatixadoo la akriyo tashahud اlakhiirkaa ka mida salligaa ka mid ah tasliimadaa ka mida kuwaas iyagu waa aqwaal intaasa aqwaal la akriyo wax rukni ka ah salaadda intaasaa ka jirta inta kale waxyaabaha la akrinaayo qofka hadduu ka taga salaaddiisa waa iska ansaxaysaa ayb ma la garta marka arkaanta qowliga waa shan takbiiraة اlإxraam qira'aة اlfaatixa tashahud اlakhiir aلsalaaةu calى الnabiy fi tashahud اlakhiir iyo tasliimta salaamo noqsiga koowaad intaa marka waa inaa ku dhawaaqdaa la rabaa faatixada axaadiidtu waxay tilmaamay bedel inay yeelo karta mararka qaar wa qira'aة اlfaatixati faatixada qiraa'adeeda wabismi اllaahi الraxmaani الraxiimna aayatun waayo aayad minhaa iyada ka mida bismi اllaahi الraxmaan الraxiimna waa aayad faatixadii ka mid ah halkan marka aayad faatixadii ka mida waaye bay dhaheen maahane hoosaa loo akrinaa iyo kor baa loo akrinaya iyaga kama hadlayaani ogow nacam meeshan iyada dad baa ku qaldan iyagana nacam shaaficiyadu meeshan waxay iska riixayaan maalikiyada nacam oo iyagu maalikiyada waxay qabaan bismi illaahi الraxmaan الraxiim ka mid ma ahan faatixada faatixada alxamdu lilaahi bay ka bilaabataa bisin laa siran walaa jahran midna looma akriya mana ka mid ahaba faatixada toddobada aayadoo faatixadana aayaddu waxay ku dhammaanaysaa lixaad siraaط aladiina ancamta calayhim aayad hayr اlmaqduubi calayhim wala daaliina aayadda toddobaad taasa ahay dhahay halkaas waa iyaga marka midda ay leeyihiin maya bisminku faatixadu ka mid yahay marka faatixada la akrinayo bismi illahi raxmaan raxiimna ha lagu akriyo ha lagu daro meeshaan marka dad waxaa arkay u deliishanayo dadkan aan bisinka kor u qaadin kitaabkaaba diidayo kule xagguu ka diiday tus wa qiraa'atu alfaatixati wabismi illahi raxmaan raxiim aayatun minhaa ninkan ma isagaaba diidan bisinku in aayad faatixada ka ka mid ah inuu yahay ma diidana laakiin hoos u akriyey waa akriyey hoosu u dhahay nacam hoos u dhihidda miyaa marka arkaanta kor u dhihidda maa ka mida arkaanta faatixada masalaada ka mid maahna waa mas'alo marka khilaafkeedu iyadu uusan saameyn ku yeelanayni salaada sixadeeda iyo sixla-aanteeda midda waxaan ka wadaa yani siraysiga adilada marka la fiiriyana siraysigaas raajix wabismi اllaahi الraxmaan الraxiimna aayatun aayad waa minhaa min alfaatixati ka mid ah wrukuucu markaa faatixa marka la leeda waa inuu marka qiraa'adeeda saxo faatixada hadduusa qiraa'adeeda sixin awoodi karana inuu barto jahli loogu cudur daari maayonin sitiin sana alcamta calayhim ku tukanayo wax loogu cudur daaraayo male barana karanbse isku dayin markuu inta isku dayo isku dayo isku dayo baran waayo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha waa la dhihi karaa laakiin isagoo baran karaba hadduusa usoo soconin macduur ma aha mana ansaxaysa salaada warukuucu rukuucdii waa iyadana rukni rukuucda marka jilba qabsiga markaa dhabarkiisana marka hoos usoo foorariyo madaxay dhabarka ekeeyo sidaas warukuucu rukuucdii iyadana waa rukni oo inuu la yimaado wاطumaaniinatu xasil fiihi fi rukuuci lagu xasilo طumaaniinadana marka qadar in lagu xasilo nacam wاrafcu kor noqosho rukuucdii laga soo kor noqday iyo walictidaalu waa isku hal rugni buu rukuucdii laga soo kor noqdo la sinmo marka la ictidaalo ayb wاطumaaniinatu xasil fiihi fi اlictidaali lagu xasilo waa in markaas ictidaalkaaga iyo sujuuddu ay kala soocan tahay nacam ayb dumaaniinada marka kala soocaysa haddaad marka samic allahu liman xamida intaad tiraa hore kasii dhaqaaqdo dumaaniinadii baa maqan salaadaasna ma ansixin sharcan qofkaa ma tukaninba wاطumaaniinatu طumaaniina fiihi fi اlictidaali lagu xasilo waana yar tahay midaana dadku waa intooda badan ma sameeyaan ictidaalka duma'niinadaasoo kale waxaa laga yaabaa marka markuu madaxiiba soo qaaday isagoon dhabarkii lafihii dhabarkii aan booskeeda iyagoo aan gaarin booskoodii inuu markiiba marada darafta ka sii haysta oo sujuud ou aadayba khatar wasujuudu sujuud oo sujuud baa markaa loo hoobanayaa waطumaaniinatu xasil fiihi fi sujuudi lagu xasilo sujuuddiina waxaa weeyaan xubnahaagii hoose inay kor maraan kuwii korena ay hoos maraan madaxana inaa dhulka makanisaa la rabaa toddoba xubnoodna markaa laga sujuudo shaaficiyada madaxa hadduu makaniyo aslu sujuud waa lahaayaa bay dhaheen dhammaystirkeeda iyo sida fadliga badanna toddobada meel inuu dhigo saasay dhahay xadiid marka waxay soo qabteen wamakin jabhataka bis jabhadii bisaa la sheegay laakiin xadiidkii kale umirtu an asjuda calaa sabcati aaraab toddoba xubnood alla amre inaan ka sujuudo foolka labada gacmood calacalahaas labada jilbood iyo faraha ayb faraha inaan dhulka laga qaadino markaa la dhigo ayb waljuluusu fadhi bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda ahaaday la fariisto waljuluusu fadhi bayna sajdatayni la fariisto labada sujuudood dhexdooda waa midka rabbi kfirli lagu akriyo fadhigaa marka in lala imaado isagana tanna waa lagu dhiban yahay iyadana sujuuddii isagoon ka dhammaystirminoo fadhiga kusoo dhammaystirminoo haddana sujuuddi uga noqday wax kama jira salaadan qofka haddii ku celi salaadda la yihaaha inuu laga yaaba inuu tukado inuu isu haysto isagana xaqiiqatanna ma tukanin salaaddii inuu ku celiyo ayb waطumaaniinatu xasil fiihi fi ljuluusi lagu xasilo fadhiga iyo waljuluusu fadhi alakhiiru dambe taxiyaadka ugu dambeerto fadhiga in la helo la fadhiisto kow watashahudu ataxiyaadsi fiihi fadhigaa dhexdiisa in lagu ataxiyaadsado oo ataxiyaadkii la akriyo taxiyaatu lilaahi la akriyo ka wadan waa rukni qowli ah wsalaatu salli cala اnabiy lagu saliya salى اllahu alayh ali wasalama fiihi fi tashahud اlakhiir ataxiyaadkaa dambe aakhirki ataxiyaadkaa dambe dhexdiisa in nebiga marka loogu saliyo ama fadhiga dhexdiisa saligii marka ibraahimiga yani in lala yimaadaa fiican wsalaatu cala اnabiy sal l slm fiihi salligaas marka inuu rukni yahay imaamu shaafici baa qaba haddaad ilowday iyo haddaad kas uga tagtaba salaaddii ma ansaxayso biduunihi ayb isxaaq iyo imaam axmedna waa ka agdhow yihiin iyaga qaarkood baa waxay dhahayaan hadduu iloobay laa ba'sa qaaraasaas dhahaya imaam axmed ama isxaaq laakiin wujuubka iyo rukninimada noocan ma waa ka waafaqsan yihiin laakiin maadaama khilaaf iyo uu ku jiro way ka waa ninka hilmaamo waa waa ka fududayeen xaggiisa laakiin ama hilmaan ama hilmaamin sidaan imaamu shaafici tilmaamaayo iyo axaadiidta marka qaarkood ay ishaaraysaa kayfa nusallii calayka idaa naxnu sallayna seen kugu sallinaa haddaan tukanaynay dhahay meesha nebiga loogu salliyana waa la yaqaanaa waa un meeshaas weliba marka qaar waxay leeyihin waxaa nala amray inaan yacni kugu sallinno salaantiina waa nala amray salaantii waa garannay assalaamu calayka ayuha nebiyu waaye seen kugu sallinaa salaadda dhexdeeday dhaheen marka waa amar marka sida assalaamu calayka ayuha nebiyu amar ay u tahay rukni yaa salliguna rukni u yahay qaadi ciyaad baa meeshaan marka imaamu shaafici ku ceebeeyey oo wuxuu yidhi cid ugu horreysa ma jirin laakiin waa looga horreeyey ibnulqayim jalaa wuxuu yidhi in shaafici lagu ceebeeya arrinkan maahan bal in lagu daro min maxaasini madhabihi waayo haddii uu ogaan lahaa qaadi ciyaad isaga kitaabkiisa ashifaa wuxuu ka buuxiyey saas ma dhaheen oo kale shifaha muxuu ka buuxiyey nebiga kaadidiisa iyo fadalaadkiisa daahir miyaa mase maab yani waxyaaba dalaaladoodu ay iska tacbaan tahay buu ku dhex daray meeshaan isagoo marka xuquuqdii nebiga weyney isdhahayo marka ninkii ku weyneeye nebiga salli hiyaa weyn yani ninkii waxaan jirinoo ama yani dacfi ku jira ama nakaara ku jirta ama mawduucaad aba ku weyneeye wax isku dhow maaha marka saas u celiyeen khaydari isaguna kitaabu alifa zahru riyaad la yidhaahdo uu qaadi ciyaad ku naqdinayo meeshaas uu shaafici ku cebaynayo wasalaatu calى الnabiyi salى اllahu alayh alih wasalama fiihi wاtasliimaة اlأuulaa salaama noqsiga hore waa rukni isaguna nacam waniyaة اlkhuruuji bixitaan niyadeed mina salaati laga baxana inuu niyeysto sida xooga badan oo wejka asaxa ah rukni maahan kan salaaddii inaad ka baxda inaad niyeysato rukni ma ahan sida asaxa ah ibn اlqaasimkana saasuu leeyahay wahada اlwجhu huwa اlaصxu waqiila laa yajibu dalika ayniyaة اlkhuruuج wahada اlwجhu huwa اlaصxu kan uu sheegana waa wej marjuux laga raajaxsan yahay marjuux baa wa tartiibu اlarkaani arkaanta kale horumarinteeda calaa maa dakarnaahu sidaan sheegnayna in arkaanta loo kala hormariyo ayb wbiاllahi الtowfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamedi wعalى alih wsabi slm